بقى ريادا اسكو هقاج وهاي مكان نوقرن التاسع العاشر السابع السادس الثامن dabadeedna asaadis ka bilow kaasaa ugu yar oo ugu hooseeya inta kale dabeedna waxaad odhanaysaa asaabic athaamin ataasic alcaashir khaanadaha bannaan ku buuxi buu ku yidhi atadriib thaani ka labaad waxa weeye sil bayna alcadadi watartiib waxaad xidhiidhisaa tirada nambarka ah iyo sil bayna alcadad watartiib cadadka iyo tartiibta xidhiidhi oo isku hagaaji halkaa asaabic baa ku qoran waxaa ku beegan tiro ahaan athaamin dabeedna asaabic aduu ku hagaaji attaasic baa qoran waxaa ku hoos yaala alcashara eh, oo kii tobnaada iskuwa beeg asaadis baa qoran waxaa ku qoran hoos qoran sabca isma laha isku habe alcashar baa halkaa ku qoran tiscaa ku hoos qoran khaanadiisa cashara ku beeg athaamin baa halkaa ku qoran eh, waxaa ku hoos qoran dabeedna sita oo lix ah dabeedna tirada iyo isla dooro qoraalka iyo nambarka labada isle atadriib haalid iqra' alacdaad tartiibiya tirooyinkan qoran si tartiibsan u akhri oo sidii loo soo bilaabi jiray ah maxaa iminka qoran cashara sita amaaniya sabca tisca baa qoran tartiibi haddaynu akhrin waxay noqonaysaa halka ugu hooseysaa waa sita iminka inoo qoran sita sabca tamaaniya tisca cashara baynu markaa odhanaynaa marka tartiibiyan loo qorayo atadriib raabic ka afraad waxa weeye silbayn alcadadi wasuura waxaad xidhiidhisaa tirada iyo sawirka xidhiidhi halkaa waxaa ku qoran athaamin dabeedna waxaa ku dul qoran nin sawirkii laabta waxaa kaga qoran sabca waxaa dabeedna la xidhiidhisaa ka sideedu ku qoran tahay ku beega waa ka u dambeeya alcaashir baa kolkaa ku qoran ka tobnaad waxaa dabeedna ku beegan nin nambarkiisa uu ku qoran yahay sagaal ka tobnaadoo ka u dambeeya kaka horeeyaa la eego asaabic baa halkaa ku qoran waxaa ku beegan nin nambarkiisa sitaa ku qoran laabtiisa asaabic oo kii laga bilaabay ah ku beeg ka sabca ku qoran tahay waxaa halkan ku qoran muxuu ahaa ataasic baa qoran ka sagaalaad waxaana ku beegan nambarka cashara ninkay ku qoran tahay haddaba ataasic waxaad ku beegaysaa ka labaad ayaa ayay isleeyihiin asaadis baa inoogu dambeeya waxaana ku waxaana ku beegan nin nambarkiisu ay laabtiisa qoran tahay amaaniya ka ah saddexaad baa sita ah isku beeg markaa weeye kuwa isleh ataraakiib الnaxwiyatu tana waa taraakiibta ama jumlooyinka xagga naxwada atadriib اlأwl tabaadal الsu'aala wاljawaaba maca zamiilik isweydaarsada adiga saaxiibkaa weydiinaya warcelin oo iswaraysta kama fi اlmithaal sida tusaalahan almithaal tusaale wuxuu yahay da waaxid ardaygii koowaad baa yidhi ilaa ayna tadhab halkee tegeysaa daitnin wuxuu idhi adhabu ila almasjid alxaraam waxaan tegayaa masaajidka sharafta badan ayaan tegayaa daitniin baa daad waaxid ba hadna limaada maxaad u tegaysaa aad ka doonaysaa daitniin baa liusalli ljumuca inaan salaada jumco ku tukado markaa maxaa halkaa qoran almasjid alxaraam aljumuca intaasaa qoran haddaba almasjid الnabowi alfajra baa halkaa ku qoran dabeedna intii in lekasa waxaad tidhaahdaa ilaa ayna tadhab halkee tegeysaa markaasuu odhanayaa adhabu waxaan tegayaa ila almasjid الnabowi masaajidka nebiga markaasuu odhanaya limaada maxaad u tegeysaa soona liusaliya alfajra inaan ku soo tukado salaada subax halkana maxaa ku qoran masjid bilaal aduhr baa ku qoran intaa su'aala ka sameeya buu ku leeyahy oo waxaad tidhaahdaa ayna tadhab halkee tegaysaa wuxuu adhabu ilaa masjid bilaal waxaan tegayaa masaajidka bilaal waas limaada maxaad ka doonaysaa maas odhanaya adduhra inaan duhurka ku tukado halkaasu waxaa ku qoran masjida cumaan alcasr dabeedna intaa su'aala uu samee adootii hore uga qiyaas qaadanaya ilaa ayna tadhab halkaad tegaysaa adhabu ilaa masjid cumaan limaada maxaad ka doonaysaa liusalliya alcasra inaan salaadda casr ku tukado halkan waxaa ku qoran masjidun cali almaqrib su'aalaa laga samaynayaa ilaa ayna tadhab halkeed tegaysaa ilaa masjida cali limaada maxaad ka doonaysaa liusalliya almaqrib inaan salaadda maqrib kusoo tukado waxaa ku sii xigtaa masjidi faysal alcishaa ilaa ayna tadhab halkeed tegaysaa ilaa adhabu ilaa masjidi faysal ayaan tegayaa limaada liusalliya maxaad ka doonaysaa liusalliya alcishaa si aan ugu soo tukado salaada cishaa'i waxaa ku sii xiga almasjid alxaraam alfajr ba haddana ku qoran halkan ilaa ayna tadhab halkeed tegaysaa adhabu ilaa ila almasjid alxaraam baan tegaya limaada liusalliya inaan ku tukado alfajra salaada subax atadriib الثaanي waxa weeye tusaalaha layliska labaad isأal kama fi اmithaal su-aal u samee sida tusaalaha ku qoran almithaal waxa limaada anta musaafirun ilaa makata maxaad marka u tegaysaa adugu antayo makabaa inoo qoran su baa laga sameeyey markaa dabeed waxaad odhanaysaa su-aashaa su-aal samee wax kale muu odhanayo xataa jawaab ku dar kumuu odhan maxaa marka qoran anta almadiina baa qoran waxaa odhan limaada anta musaafirun ila almadiina maxaad madiine ka doonaysaa haddana waxaa ku qoran limaada huwa musaafirun ilaa misra muxuu masar u tegayaa baa la hiya turkiya halkana ku qoran limaada hiya musaafiratun ilaa turkiya maxay turkiya ka doonaysaa anta suuriya baa ku qoran limaada anta musaafirun ilaa suuriya maxaad suuriya ka doonaysaa su-aalahaa samee buku atadriib haalidka saddexaad waxa tabaadil ilxawaara maca zamiilik isweydaarsada wada sheekaysi aad iyo saaxiibka ah kamaa fi lmithaal sida tusaale aan ku qoran almithaal awal waxa weeye almithaal tusaale waxa weeye ضع المنبهa بجانبك waxaad dhinacaaga dhigtaa saacaddan ku toosinaysa ee garaacaysa dhinacaaga dhig dhinacaaga dhig taitnin wuxuu yidhi haadihi فikraة طayibaة taasi waa fikir wanaagsan buu yidhi haddaba alqur'aan baa imika halkan yaala waxaa la odhan karaa iqra' اlqur'aan qur'aanka aqri maasoo hadihi fikratun طayibatun tani waa fikrad fiican alkitaab ba haddana ku qoran iqra' اlkitaab kitaabka aqri haadihi fikratun jayida waa fikrad wanaagsan ama fikratun ayiba waa fikrad fiican asaxiifa iqra saxiifa xaashida sharaa'idka aqri haadihi fikratun ayibatun taasi waa fikrad wanaagsan waxaa qoran karnaa ah alfaakiha waxaa loran karaa kul alfaakiha faakihadan cun haadihi fikratun ayiba waa fikrad fiican ashaaya ishrab shaaya shaaha cab haadihi fikraة طayiba waa fikrad fiican alqahwa ishrab اlqahwa bunka cab haadihi fikraة طayiba la odhan karaa alma'a ishrab ilma'a biyahan cab haadihi fikra طayiba النضاaرة waxaa odhan karaa mثلا اشhkر hadihi النضاaرة iibso نadاaradan waxaa odhan karaa hadihi فikraة طayiبة kuwaana ka sameeya yacnihii saas oo kale xwaarka noocaasa تباadل الحوaaرa مaعa زamيلك التدريب الرaaبع تباadل الحوaaرa مaعa زamيلك isweydaarsada adiga saaxiibkaa weydin iyo warcelin كama في المثال sa tusaalahan المثاaل tusaale waxa weeye da waaxid ardayga koowaad baa yidhi ana daahibun ila masjidi anuu masaajidkaan tegaya daitini wuxuu ihi intadir isug ana daahibun macaka waan ku raacayaaye halkaa maxaa ku qoran almadrasa dabeedna waxaad tidhahdaa ana daahibun ila madrasati madrasadaan tegaya wuxuu dabeedna odhanayaa intadir ana daahibun macak waan ku raacayaa isug albeyt baa halkaa ku qoran ana daahibun ila anuu gurigaan tegayaa intadir ana daahibun macak waan ku raacaya almusalla waxaan tegayaa meeshii lagu tonayey ama mawlicii ana intadir ana daahibun macak wuxuu ana daahibun almusalla musallihii baan tegayaa intadir isug ana daahibun macak waan ku raacayaa makata ana daahibun ilaa makata anuu makaan tegayaa intadir ana daahibun macak waan ku raacaya almadiina ana daahibun ila almadiina magaalada madiinaan tegayaa intadir ana daahibun macak waan ku raacaya ay sug buu markaa odhan karaa ay odhanaya kalena ashaqa oo ah meeshii la deganaa ana daahibun ila shaqati waxaan tegayaa shaqada oo dhowrka qole isku yaalla ah intadir ana daahibun macak anna waan ku raacayaa atadriib alkhaamis waxa weeye wada sheekaysiga waa layliska shanaad xawil kamaa fi lmithaal isbeddel ku samee sida tusaalahan almithaal taa waaxid wuxuu yidhi yastayqidu mubakiran wuxuu toosaa goor hore isagoo qof kale ka warramaya yastayqidu wuxuu toosaa mubakiran taasina wuxuu yidhi astayqidu mubakiran mubakiran anna goorraan toosaa markaa labadii isku mid maaha midna waa qof laga warramayo midna waa mutakalim isagu hadlaya taasoo kale samee dabeedna muxuu yidhi yaqra'u qur'aan qur'aankuu akhriyaya iqra' qur'aan qur'aanka akhri oo amar laga dhigo yantadiru alxaafilata wuxuu sugayaa xaafilada ama baskii buu sugayaa antadiru alxaafilata ayaan sugaya waad ohan kartaa markaa adugu yaknusu alkurfata ayuu xaadhayaa waxaad ohan kartaa markaa uknus alkurfata siduu imanka qoray xaadh qolka ama aknusu anaa xaadhaya alkurfata yaqsil almalaabis wuxuu maydhaa dharka iqsil almalaabis dharka maydh yushaahidu tilfaaz wuxuu daawanayaa tvga shaahid ayaa ku qoran daawo atilfaaz saasoo kalea loo bedeli karaa mulakhasu taraakiib taraakiibtii ama jumlooyinkanu soo marnay oo la soo ururiyey ama la soo koobay qaybta koowaad waxa weeye ayna tusallii alfajra halkeed salaada subaxa ku tukataa ayna tusallii duhra halkeed duhurka ku tukataa ayna tusallii maqrib halkeed casra casarka halkeed ku tukataa ayna tusallii maqrib halkeed maqrib ku tukataa ayna tusallii cishaaa halkaad ceshaha ku tukataa ayna tusalli jumcata halkaad ku tukataa jumca waa intan ku qoran jawaabtana waa loo samayn karaa itniin ana daahibun ila almasjidi anu masaajidkaan tegaya ana daahibun ila almasdarasati madrasadaan tegaya ana daahibun ila albeyti waxaan tegayaa guriga ana daahibun ila alطabiib dhakhtarkii baan u tegaya ana daahibun ilaa makata makaan tegaya qaybta saddexaad waxa weeye dac almunabih waxaad dhigtaa saacadda toosise ee qof ama moobilka waxaa lagu duwa imaka la geliyo waktiga bijaanibika dhinacaaga dhig bacil qur'aan kitaabka qur'aanka bijaanibika dhinacaaga dhig bacil kitaab kitaab aan qur'aankan weeye bijaanibika dhinacaaga dhig baci saxiifata waxaad dhigtaa jariirada jaanibika dhinacaaga baci nadaarata muraayadda indhaha jaanibika agtaada dhig qaybta afraad waxa weeye usali lfajra waxaan ku tukadaa masaajid salaada subax fi lmasjid alxaraam baan ku tukadaa usali waxaan ku tukadaa adduhra fi lmasjid nabawiy baan ku tukadaa usali alcasr waxaan ku tukadaa fi masjid bilaal baan ku tukadaa usali المqrib waxaan ku tukadaa fii masjid cuثmaan baan ku tukadaa usali cishaa cishaaga usali jumcata jumcada waxaan ku tukadaa fii masjid caliy oo kuwaasina waa qaybta qaybta markaa ee shanaad waxa weeye yastayqidu wuu toosaa oo u baraarugaa dabeedna amar baa loo bedelaya istayqid toos baa lagu odhanaya yasmac wuu maqlaa ismac maqal baa la odhanaya yaqra' wuu akhriyaa iqra' akhri yadacu wuu dhigaa dac dhig yantadir wuu sugayaa intadir sug yaknusu wuu xaadhayaa uknus xaad yaqsil wuu maydhaa iqsil maydh yushaahidu waa daawanayaa shaahid daawo yaakul wuu cunayaa kul cun sidaa marka ficilka loo bedelayo ee mudaaricinta laga kaxay amar laga dhigayo qaybta lixaad waxaa weeye qaybta lixaad limaada anta musaafirun ilaa makata maxaad maka ugu safraysaa adug limaada huwa musaafirun ila almadiina muxuu madiine ugu safrayaa limaada anti e musaafiratun ilaa misra maxaad masar u tegeysaa gabadh ahay limaada hiya musaafiratun ilaa turkiya maxay gabadhu ugu safraysaa turkiga alaswaat wa fahmu lmasmuuc iminkana waa codadka iyo in la fahmo wixii la dhegaystay oo qofku garan karo markuu wax dhegaystay ama idaacad ha noqoto ama casharadan ha noqoto inuu fahmi karo iminka casharadii cajarada kale ayaa la sheegaya awala alaswaat waa dhawaaqyada xarafka saad baa u badan iminka kelmadaha yaa ku dhex jira kelmad walba التdريب الأول layliska koobaad istamic dhegayso waa acid ku celi saalixun waa nin magacii cisaam waa nin magacii suhayb waa magaca nin leeyahay saabirun mid adkaysi badanoo waa sifo qusayun waa nin magacii mustafa waa nin magacii التdريب الثاني tusaalaha labaad waxa weeye istamic waa acid dhegayso oo ku soo celi siin baa u horeeya qayb siin ah dabeedna qayb saada baa ku xigta sabaxa haddii la idhaahdo waxa weeyaan ilaahay buu ammaanay oo tasbiixdii sabbaxa oo saada baa ku xigta wuu ku waabariistay weeye suwarun baa halkaa inoo qoran waa jumcu sawrin sawr waxa la dhahdaa suur iyo sawr baa kala jira suurku waa dayrka magaalada lagu dayro ama magaalada badnaa ka lagu dayro markaa waxaa lagu jamceeyaa aswaar kani waa jamcu sawrin suwar oo wowga la kor dhabo waxa weyaan waa albinaa alcaali waa dhismayaasha dheer ama dhismaha dheer ama dhismayaasha dhaadheer yaa la yidhahdaa suwar oo siina suwan baa markaa ka dambaysa waxa weeyaan jamcu suuratin waa sawirka caadiga ah waxaa ka dambeeya saalixun iyo saalixun labadaasaa isku xiga saalixun iyo saalixun saalixun waxa la neefku markuu saalaynayo xoolaha ahi ama shimbiruhu ay xaarayaan baa la saalix markuu siin yahay saalixna waa nin wanaagsan iyo shay wanaagsan sadiid baa haddana halkaa ku qoran haddana sadiid baa ka dambaysa sadiidda hore waxa weeya siin waa mid toosan oo mustaqiimah oo quman weeye sadiidun ta dambana waxa weeyaan waayo carunka waa dheecaanka malaxda dhiiguna ku dhex jiro sadan waxa weeyaan maxay waa siin sadan waa biyo xidheenka oo kale ama wax la gufeeyo ama meel la awdo sadan ba haddana ka sii dambaysa sadan taa dambe waa ka jeedsi oo ciraad oo waxaad ka jeedsato waa saad markay tahay sadan haddana halkan siinkii iyo saadkii baa isku xiga axsanat way samafashay weeyaan axsanad ba haddana axsanad ayaa ka dambaysa oo walati axsanad farjaha oo axsanad waa ilaalin markay saa tahay axsanad markay siin tahayna waa wanaajin wax la wanaajiyo iyo samafal yusxabuun iyo yusxabuun ba istaba qoran yusxabuunada hore waa siin waa la jiidayaa weeyaan dhulka ayaa la jiidayaa yusxabuunna waa lala saaxiibayaa weeyaan markay tahay saadka waxaa ku xiga asaruu ayaa ka dambaysa haddana asaruu kalaa ka dambaysa asaruuda hore way sir bay wax u sheegeen weeyaan tasaadkina asaru way ku adkaysteen israar baa laydhaha markaad raygaaga iyo go'aankaaga ku adkaysato eada asara tanna waa asara oo siraysi ah casa wuxuu u dhow yahay wey waa si casaaba haddana ka dambayso wuu amar diido cisyaankii weeyaan asaalixaad iyo asaalixaad baa istaba qoran asaalixaadka hore waxa weeye waa wixii saalaynaya xoolaha oo kale tanna waa asaalixaad oo waxyaabaha walbaaqiyaatu saalixaad oo waxyaabaha wanaagsan ee khayrka ah xaras iyo xaras baa istaba yaalla xarasa hore waa sin u ilaaliyo xaaris waa markuu xilaalinayo xarasa dambana uu dadaalay weeyaan oo waa min alxirsi dadaalka khamiis iyo khamiis baa istaba qoran khamiista hore waa iyo maalinta khamiista halkana khamiisba haddana qoran waa saad waa marka uu bog iyo beerku isku dhego ilaahdaa khamiisun ee bogga uu kogo ee gaajo awgeed duruusun iyo duruusun baa isku xiga duruusunta hore waxa weeye waa casradii ayay noqotaa duruusta tan dambe waa saa duruusun waxa weeyaan neefka hasha tallaabada dheer ayaa la dhahdaa duruus ayaa duruus waxaa loo isticmaalaa daruus baa taa la hahda way ka dhaban tahay laakiin duruus markay godan tahay waxaa loo isticmaalaa xayawaan yar waa loo isticmaalaa waxaa kaloo isticmaalaa kelmadda adag ee aadka u maaragtay jaa'ifada ah ee hadal eray adag oo jaa'ifo qof lagu yidhaha qaarisun duruusun iyo qaaris qaaris waa qaarisun iyo qaarisun duruus taa hore waxa weya waa xayawaan yar weeyaan taa hore qaarisun labaasaa isu qaaris waxa weya waa qaaris waa qabowga aadka u daran dardun qaaris baa la yidhahdaa shadiid qaarisna dambe ah kelmad adag kelmad adag waa qaarisaa dambe laakiin duruustaasi waa xayawaan yar ama waa hasha dheeraysa labadaa weeyaan tallaabada dheer ama waa xayawaan yar oo aan weyne duweyba qaarisun waa baradun shadiidun qaaris qabow aad u adag qaarisun waa kelmad adag nagkaasa wuu foororsaday weeyaan oo maaragtay madaxiisii iyo mijihiisii baa isweydaartay nakasaba haddana ka dambaysa oo saada tabarna waa siin nakasa dibu gurasho dibu noqosho ayuu sameeyey dibbay u noqdeen dibbay u noqdeen erayadaasi isu dhodhow aada kala macnaha ah ayuu doonaya inaad xafido atadriib الثaanي istamic waaci dhegayso oo dabeedna ku celi waa aayadihii qur'aanka walcasri baan ku dhaartay waktigaan ku dhaartay in alinsaan dadku la fii khusrin khasaaray ku sugayin walciyaadu biاllah ila aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey oo camilu الصaalixaat ee acmaasha wanaagsan la yimid mooyaane watawaasow isu dardaarmay isu sheegay bilxaqi runta iyo xaqa iyo toosnaanta watawaasow bisabri adkaysiga isu dardaarma ee wanaagga ku adkaystaan iyo xaqa inay ku adkaystaan wasaafaati safan baa ilahay waxaan ku dhaartay kuwa safka gala oo malaa'igta ah cibaadaday u saftaan ilaahay subxaanahu watacaala ayay saf u galaan ee hadday salaatii hadday keyrkii tahayba ama wasaafaati safan waxay safan yihiin oy sarban yihiin oo si sarban u joogaan hawada iyagoo garbaha fidinaya oo saafaadku marka garbaha fidinayaan malaa'igtu iyagoo amarka ilaahay sugaya oo heegan ah ama salaaday isu simaan oo isu sarbaan iyaga oo yani cibaadada ilahay gudanaya fatubsiru wa baa ilahayd nebi allow waad arki doontaa iyana way arki doonaan kuwa galada ah biayikum ulmaftuun labadiinna adig iyo kuwa galada ka fitnaysan ee balaayaysan waaba la arki doonaa maalinta qiyaamaha wasbir ku adkayso oo ku sabir calaa maa asaabaka wixii ku haleele ee kugu dhaca ee dhibaato ah ilahay dartii ugu sabir wsaadiqiina kuwa runta sheega wsaadiqaati kuwa runta sheega ee dumarkaa wasaabirina kuwa dhibaatada xamila ee u adkaysta sabirka noocyadiisa kala duwan haddii cibaadadoo lagu sabiro tahay haddii macsiyo laga sabro tahay haddii ay tahay dhibtoo lagu sabro wasaabiriin kuwa adkaysta wasaabiraati dumarka adkaysta yacni aayadahan oo dhanna waxaa ku badan ama siin ama saad oo labadaa xaraf ee kelmad ay ku jiraan baynu soo iyuu soo qaadaya waqsid dhexdhexaad ka dhig fii mashika markaad socoto waqdud hoos u dhig min sawtika codkaaga ina ankara alaswaaq codadka waxa ugu xun oo ugu liita la sawt alxamiir codka dameeraha ayaa ugu xun uguna qaylo dheer uguna dhawaaqiyo sanqadh badan markaa codka dheeri yani waxa weeye waa dhibaato aaniyan fahmu lmasmuuc waxaan imankana soo qaadanaynaa wixii la fahmay wixii la dhegaystay in la fahmo atadriib istamic uma dac calaamata saxfi lmurabic lmunaasib dhegayso oo dabeedna meelahaa muuqdo oo dhan waxaad saartaa sax saar markaad dhegaysato meesha saxda ah ee akhriskeeda markaad dhegaystay iyo qoraa iyo sawirkeedu is leeyihiin imanka sawir baa ku wada qoran markaad cajalada ka dhegaysto sawir ku akhriyaya ka saxda ah sax sax wixii saxa ee sawirka iyo qoraal akhrisku is leeyahay التدريب الثاني استمع ثم ضع الرقم في الموضع في المربع المناسب كونا dhegayso oo dabeedna number ku qor xagga xisaabto tiradii way mxua eh, eh, raqabka munaasabka ah ama eh, murabaca munaasabka ah murabica munaasabka ah murabaca munaasabka ah munaasibka waxaad saartaa fi lmurabic almunaasib ka habboon waxaad saartaa ama labejabaaranaha ama afargeeslaha ku habboon raqamka iyo ku qor xisaabta atadriib haali istamic dhegayso ila su'aali su-aasha dhegayso uma dac alraqma fi lmurabic almunaasib markaad dhegayso su-aasha haddana nambarka ku qor meesha munaasabka ah munaasibka ah waad arkaysaa dee halkan suuriyaa ku qoran maka taa ku qoran waad aragtaa almadiina baa qoran haddii saa la akhriyayo dee waxaad ku qoraysaa murabica raqabka munaasib waad ku qoraysaa atadriib araabic istamic ila aljumali jumladaha soo socda dhegayso uma adbac waxaad dhigtaa calaamata sax calaamada saxda adhig fi lmurabic murabac almunaasib afargeeslada habboon dabeedna saar alkalaam imikana waa hadalkii atadriib alawal waxa weeye leyliska koobaad tabaadal su'aala waljawaaba maca zumalaa'ik waxaad weydaarsataan adiga iyo saaxiibadaa ee su'aale weydin iyo warcelin qaybta koobaad alif baa u horeeya qaybta koobaad alif baa u horeeya waa alif waa qaybtii koobaad taa waaxid ardaygii wuxuu yidhi koobaad ana musaafirun ilaa makata anuu makaanu safraya tay tiniin baa isna wuxuu yidhi ana musaafirun ilalmadiina anna madiinaan u safraya ka hore wuxuu hi ana musaafir ilaa makata anuu makaan tegayaaye intaa saa lala akhriyaya dambe ilaa ayna anta musaafir aduu xaggee u socotaa wuxuu daitinin ana musaafirun lilmadiina anugu madiinaan u socdaa ilaa ayna anta musaafir adugu si xaggee tegaysaa buu isna yidhi dabeedna waxaa sii socda halkaa waxaa ku qoran markaa turkiya iyo misr iyo suuriya bakistan wuxuu markaa odhan karaa ana musaafirun ilaa turkiya turkiyaan tegayaaye ilaa ayna anta musaafir aduu xaggee tegaysaa soogna ana musaafiru ilaa misr anuu masr baan ku socdaa ilaa ayna anta musaafir ilaa ayna anta musaafir soogna ana musaafiru ilaa suuriya suuriyaan ku socdaa ilaa ayna anta musaafir xaggeed u socota adugu soogna iyo onaga kalena ana musaafiru ilaa bakistan isagaa u dambeeye bakistan baan tegaya ba waa qaybtii labaad tniin eh, ardaygii labaad baa yidhi ana wuxuu i usalli aljumcata fi lmasjid alxaraam waxaan ku tukanayaa jumcada masaajidka masjidalxaraamka ayna tusalli aljumuca aduu halkee jumcada ku tukanaysaa ta itniin baa yidhi usalli aljumucata fi lmasjid الnabowiy waxaan ku tukanayaa masaajidka nebiga calayh الsalaatu wasalaam ayna tusalli اljumuca halkee adigu jumcaha ku tukanaysaa markaasuu odhanayaa usalli ilaa fii masjidi bilaal baan ku tukanaya ilaa ayna tusalli aljumuca aduu halkeed ku tukanaysaa halkana maxaa ku qoran masjid cuثmaan baa ku qoran sona usali waxaan ku tukanaya fi masjidi cumaan ilaa ayna tusalli ljumuca adu halkee jumcada ku tukanaysaa masjidi yaasir baa halkaa ku qoran markaasuu odhanayaa ana usali fi masjid ana usalli ljumcata fi masjidi yaasir masaajidka waxaan ku tukanayaa yaasir ilaa ayna tusalli aljumuca adu halkeed ku tukanaysaa ka kalena wuxuu odhanayaa ana waxuna usalli aljumucata fi masjidi suuq masaajidka suuqa ku yaal ayaan ku tukanaya ilaa ayna tusalli halkeed adigu tukanaysaa wuxuu odhanayaa isaguna usalli aljumucata fii masjidi cumar ayaan ku tukanaya ilaa ayna tusalli halkeed adigu ku tukanaysaa wuxuu odhanaya ka kalena ana usalli almasjida usalli aljumucata fii masjidi cali baan ku tukanaya buu markaa odhanaya التدريب الثاني layliska labaad tabaadal xewaara maca zamiilig adiyo saaxiibka isweydaarsada muxuu ahaa wada sheekaysi kama fi lmithaal sida tusaalahaan ku qoran taa waaxid ba wuxuu ihi haada adaan اlcasri kaa baxaya waa aadaankii casarka daytinin baa odhanayaa hayaa binaa ina keen ilal masjidii masaajidka aan tagnay taa waaxid baa yidhi ana usalli fi lbeyt anuu gurigaan ku tukadaa daytinin baa yidhi salli fi lmasjid masaajidka ku tuko marka alfajra iyo ashaqaba halkaa ku qoran wuxuu odhanaya haadaa aadaanu lcasri ilan waa inaad samaysaa la doonayaa kuwaa kuwa la midka ahe haadaa aadaanu kani waa aadaankii salaadda subax hayaa binaa ila masjidi masaajidka ina keen waasuu odhanayaa ana usalli fi shaqati anuu shaqadaan ku tukanaya waasuu odhanayaa salli fi lmasjid masaajidka ku tuko aلظuhra almadrasa ayaa halkaa ku qoran waxaa markaa odhanaya haada aadaan الظuhr kaasi waxa weeye aadaankii duhurka ayaa baxaya haya bina inakeen ila masjidi masaajidkan aan tagnay waasuu odhanaya ana usalii fi lmadrasa madrasadaan anugu ku tukanaya soo oranayaa salli fi lmasjidi waar masaajidka ku tuko oo ayna mari almaqrib baa halkan qoran algurfa baa qoran haada adaanu lmaqrib kaa baxaya waa aadaankii maqribka haya binaan ilmasjidi masaajidkayna keen waa soo oranayaa ana usalii fi lgurfa qolkayga maqsinkayga baan ku tukanaya soo ornaya salli fi lmasjid masaajidka kusoo tuko alcishaa albeyt baa halkaa ku qoran haadaa adaanu alcishaa kaasi waa aadaankii cishaa'iga haya bilaa ila lmasjidi masaajidkayna keen markaasuu odhanaya ana usallii fi lbeyt gurigaan ku tukanaya atadriib الثaalث haati jumla kama fi اlmithaal waxaad keentaa jumlado sida tusaalahan almithaal asmacu aadaan alfajri waxaan maqlayaa aadaankii fajriga fi lbeyti guriga ayaan ka maqlaa atawadaأu fi اlxamaam xamaamkaan ku weysaystaa wa usalli alfajra masaajidkaan kusoo tukadaa وأصلي الفجر صلاة الصبح baan kusoo tukadaa في المسجد maساaجid الظهرa المدرسة intaasaa halkan kuugu qoran waxaad dabeedna ka samaynaysaa asmacu aadaan duhr waxaan maqlaa aadaanka duhurka waxaan ka maqlaa fi anigoo madrasada jooga atawado fi lxamaam xamaamkaan ku weysaystaa wausali fajra fajriga ayaan dabeedna tukadaa wausali duhra duhurkaan tukadaa fi lmasjid kusoo tukadaa halkan waxaa ku qoran alcasra ashaqa asmacu waxaan maqlaa aadaan alcasri baan maqlaa fi shaqati anigoo ku jira maaratay qolka atawada waxaan ku weysaystaa fi lxamaam waxaan kusoo tukadaa maxay في المسجد baan kusoo tukada المqرب الغرفة baa inoo qoran asmع aada المqرب maan maqlaa في الغرفati anigoo qolka ku jira atwado في الxamaam baan ku weysaystaa usalي waxaan kusoo tukadaa maxay المqربa mqربka في المسجid masaajidkan kusoo tukadaa hakada alcشhاء الbeyt baa qoran asmع waan maqlaa aadaan alcشhاء baan maqlaa في الbeyt anigoo guriga jooga atwado في الxamaam xamaamkaan ku weysaystaa usalي في المasjidi masaajidka usalي alcشhاء ashayga waxaan dabadna ku soo tukadaa fi lmasjidi masaajidka atadriib araabic kana waxa weeye waa layliska afraad tabaadal alxiwaara maca zamiilig isweydaansta adiyo saaxiibkaa ee wada sheekaysi kamaa fi lmithaal sidaa tusaalahaan ku qoran daa waaxid wuxuu hi ayna tusalli alfajra halkeed ku tukataa salaada subax daa itniin baa yidhi usalli alfajra fii masjidi taariq waxaan ku tukadaa masaajidka masjidu taariq wa ayna tusalli anta adugu halkeed ku tukataa daa waaxid baa yidhi usalli fii masjidi yaasir masaajidka la idhaha baan ku tukadaa dabeedna aلظuhra bilaal faysal intaasaa inoo qoran wuxuu odhanayaa ayna tusallii aلظuhra halkee duhurka ku tukataa buu odhanaya masuu odhanaya usallii aلظuhra fii masjidi طaariq baan ku tukadaa fii masjidi bilaal baan ku tukadaa wa ayna tusallii anta adugu halkeed ku tukataa masuu odhanaya usallii fii masjidi yaasir fii masjidi faysal waxaan ku tukadaa masaajidka faysal baan duhur ku tukadaa alcasra asuuq alxay baa markaa ku qoran ayaa ku qoran waasuu odhanayaa usallii waxaan ku tukadaa alcasra fii masjid الsuuq masaajidka suuqaan ku tukadaa ayna tusallii aduu halkeed ku tukataa wasuu odhanayaa usallii fii masjid alxay waxaan ku tukadaa masaajidka xaafadda dabeedna almaqrib aliimaan annuur ayaa markaa qoran wasuu odhanayaa usalli اlmaqriba fii masjid اliimaan masaajidka la dhaba anuu ku tukadaaye ayna tusalli anta aduu xaggeed ku tukataa wa ayna tusalli anta halkeedu ku tukataa sona usallii waxaan ku tukadaa fii masjid nuur masaajidka la yidhaah alcishaa salmaan khaalid baa qoran usallii alcishaa waxaan ku tukadaa anu cishaa'iga fii masjidi salmaan wa an wa ayna anta tusallii halkeed adigu ku tukataa sona usallii fii masjidi khaalid baan ku tukadaa anugu التدريب الخامس أجب عن الأسئلة التالية سؤالها كجواب هل تستيقظ متأخرا ما قرد ما توسطا laa bal astayqidu mubakiran gooraan toosa hal tasmacu aadaan alfajri ma maqasha aadaanka salaada subax nacam asmacu aadaan alfajri waan maqlaa hal tusalli fajra fi lbeyt ma waxaad ku tukataa salaada guriga laa bal usallii fi lmasjidi baan ku tukadaa ayna tusalli duhra walcasra halkeed ku tukataa casrka duhurka usallii fii masjidi taariq baan ku tukadaa oo kale ayna tusalli almaqrib walcishaa usallii waxaan ku tukadaa fii masjidi bilaal baan ku tukadaa ayna tusalli jumuca halkeed jumca ku tukataa usalli fii masjid alxaram ayaan ku tukadaa fii masjid alxaram hal anta musaafirun ilaa maka nacam ana musaafirun ilaa maka hal anta musaafirun ila madiina laa ana musaafirun ilaa maka ayaan u socdaa hal ladayka munabihun ma haysataa wax ku baraarujiya saacaddan lagu tooso oo kale nacam ladaya munabihun waan haysta hal tacmalu fi lleil habeenkii ma shaqaysaa laa bal acmalu fi الnahaar maalintii baan shaqeeya su-aalahaasoo kale ka jawaab buuri alqira'aةu wاlkitaaba imika waa qoraalkii iyo akhriskii awala alqiraa'a waxaynu ku horaynaynaa marka hore akhriskaan ku horaynaynaa atadriib اlأwal waxa weeye layliska koobaad sil bayna اljumlati wa suurati اlmunaasiba waxaad isku xidhiidhisaa xariiqisu wuxuu dhaa jumladda meesha ku qoran iyo sawirka ku habboon halkaa madiina ku qoran halkana waa halkaa maka iyo madiina iyo turkiya iyo suuriya iyo misr anta musaafirun ilaa turkiya adugu waxaad u socotaa turkiya ayaad u socotaa markaa jiimka ayaa turkiyadii ay ku qoran tahay huwa musaafir ilaa makata maku u socdaa maki alifka ayay ku qoran tahay anti musaafiratun ilaa misr masr baad tegaysaa waa halka hadu ku qoran tahay ana musaafirun ilamadiina madiinaan tegayaa waa halka ba'du ku qoran tahay hiya musaafiratun ilaa suuriya suuriyay tegaysaa waa halka daalku ku qoran yahay saa isla doono atadriib الثaanي sil bayna الsu'aali wاljawaab waxaad isku xidhaa jawaab su-aashiiyo jawaabta isleh isla doono way iska soo hor jeedaane mid walibana iskuma habaysna ayna tusalli aljumuca halkeed salaada jumce ku tukataa buu idhi fi masjid alxaraam halka wowgu ku qoran yahay ayaa markaa lagu beegaya hal anta mariidun miyaad xanuunsanaysaa ayuu yidhi daalku halku qoran waxa ku qoran laa maya ana bikhayrin waan wanaagsanahay talaata waxaa kugu qoran ey ilaa ayna anta musaafir halkeed u socotaa waxa markaa kugu qoran ilaa maka oo waxa weeye waa halka alifku ku qoran yahay hal tastayqidu mubakiran ma waxaad toostaa goor hore daalka maxaawaxaa ku qoran hal tastayqidu mubakaran ma goor horaad toostaa ba'da yaa isku beegayn laa astayqidu muta'akhiran goor dambaan toosaa ilaa ayna anta daahibun halkeed tegaysaa baa halkaa ku qoran jiimka waxaa ku qoran ila madrasati madrasadii baan tegayaa waxaa halkana ku yaala hal tasmacu اlaadaana aadaanka ma maqashaa ayaa halkan qoran nacam asmacu اlaadaan waa halka haadu ku qoran tahay haa waan maqlaa saa isula doono jawaabta iyo su-aashana waxaa raacdaa atadriib الثaalث waxa weeye layliska saddexaad iqra alfiqra intana isku xidhan aqri uma ajib cala alas'ila dabadna su'aalahan ka jawaab salmaanu min turkiya ninka salmaan la yidhaha dalka turkiyu ka yimid huwa turkiyun waa nin turkiga u dhashay salmaan musaafirun salmaan wuxuu u socdaa oo safar ku tegaya ilaa makata makuu ku socdaa lisalaad si ugu soo tukado fi lmasjid alxaraam masaajidka sharafta badan huwa musaafirun ilaa makata maka wuxuu ugu safrayaa bilxaafilati saf bilxaafilati bas baa u qaadaya salmaanu sayusalli wuxuu ku tukan doonaa في المسجد الحرام بكو تكون دونا الصلوات الخمسة شنطة صلاة اكرا الفجر صلاة الصبح والظهر ظهرك والعصر إلى عصرك والمغرب إلى مغربك يا العشاء عشاء قبا سلمان سلمان سيذهب وحو دونا إلى المدينة مقالة مدينة يوم الخميس ما أنت خميسة سيصلي الجمعة جمعة وحو كنت دونا في المسجد النبوي إن شاء الله حدي الله من أي بلد سلمان دلكي وكيم سلمان waa min turkiya ah ayuu ka yimid maajisiyatuhu huwa turkiyun waa nin turki ah ilaa ayna huwa musaafirun halkuu salmaan u socdaa huwa musaafirun ilaa makata makuu u socdaa hal huwa musaafirun bisayaara baabuur yar ayuu ku safrayaa laa bal huwa musaafirun bilxaafila wuxuu ku safrayaa bas famaadaa huwa musaafirun ilaa maka muxuu maka ugu safrayaa muxuu ugu tegayaa maka sababta geenaysa waa maxay wuxuu u tegayaa liyusalliya liyusaliya fi masjid alxaraam si ugu soo tukado masaajidka xurmada iyo sharafta badan maadaa sayusallii fi lmadiina muxuu ku tukan doonaa magaalada madiina sayusallii aljumuca wuxuu ku tukan doonaa salaada jumcada ama salaat aljumuca salaata jumcadu ku tukan doona mataa sayadhabu ila almadiina goormuu madiine tegi doonaa sayadhabu yowma alkhamiis maalinta khamiista ayna yusalli aljumuca yusalli aljumuca fi lmasjid nabawiy ayuu ku tukan doonaa التدريب الرابع kana waxa weeye layliska afraad iqra' alfiqra uma dac calaamata sax hadalkan yaree isku xidhan waxaad horta aqri fiqradu waa intaa isku xidhan dabeedna calaamada sax aw qalad ama ta qaladka saar taariqu yusalli duhra duhurka wuxuu ku tukadaa iyo walcasra casarka fii masjidi cuhmaan buu ku tukadaa wa yusalli almaqriba walcishaa cishaa'iga maqribka wuxuu ku tukadaa fii masjidi caliyin buu ku tukadaa taariqun yadacu wuxuu dhigaa ninka laydhaa taariq wuxuu dhigaa almunabbiha saacadda dadka toosisa ee garaacaysa wakhtiga loogu talagalay bijaanibi dhinacoisu dhigtaa si ay u toosiso wayastayqidu wuxuu toosaa mubakiran goor hore wayusalli lfajra salaada subax wuu ku tukadaa fii masjidi bilaalin buu ku tukadaa wayanaamu wuu seexdaa bacda salaati اlfajrina wuu seexdaa daariqu yusalli duhra fii masjidi cumaan wuxuu ku tukadaa daariq masaajidka cumaan ayuu ku tukadaa duhurka ayuu ku tukadaa taasi markaas sax baa la saaraya طaariqu yusalli alcishaaa fi lbeyti wuxuu ku tukadaa guriga ayuu ku tukadaa qalad baa la saaraya masjida cali bay ahayd طaariqu yusalli alfajra fii masjidi cuثmaan wuxuu ku tukadaa salaadda subax masaajidka cuثmaan ayuu ku tukadaa salaadda subax ayuu yidhi taana waxaa la saarayaa qalad baa la saaraya oo wuxuu ku tukanaya masjidbalaal buu ku tukanayay طaariqun yanaamu bacda salaati اfajri wuu seexdaa taa markaa sax baa la saaraya wuu seexanay طaariqun yadacu almunabiha bijaanibihi ayuu dhigaa iyadana waa la saxayaa daariqu yastayqidu mubakiran wuxuu toosaa goor hore ayuu toosaa iyadana sax baa la saaraya haaniyan alkitaabatu waa qoraalkii alcardu waa soo bandhigii alif qaybta koobaad xarafka ha oo marna ha iyo ta baa la qorayaa oo erayadan ku qoran haadaa waa marka haadu bilowga tahay aلظuhra waa duhurkii markay bartan ku jirto munabbih haadu markay u dambayso haadihii waa haadii gaabnayd waa markay ama u horayso ama u dambayso labadiiba way ku wada jiraan makata haada haadaa buu yidhi iyo aduhr iyo munabbih iyo haadihii afartaa ere haadaadu markaa bilowgay ku jirtaa aduhrna bartigay ku jirtaa munabbih way ugu dambaysaa haadihina way u dambaysaa laakiin taadu labadii meeloodba waa la banneeyey ee hore waayo xagga dambe ma xagga hore ma waxaa markaa makata iyo salaatun oo keliya waayo ta'da marbuuطada ahi ee gaabani xagga dambe bay gashaa atadriib alأwal waa layliska koobaad mura biqalamika calى اlxarf xarafka ku dul qor ima ku dul feegaar weeta haadii laguu qorae xarafka haadaa ku dul feegaar isagoo qoran si farta u fadhiisato atadriib الثaanي insakh imikana gaar u qor meelaha bannaan adugu sidaada u qor atadriib الثaalث layliska saddexaad mura biqalamika calى اlkelima eraygan waa eray imika waa haadaa baa qoran iyo aduhra baa qoran iyo makata iyo salaad afartaa eray mid walba ku feegaar kuwa dambe ee kuu qoran atadriib araabic insakh imika qor iyada oo meelaha bannaan aad ku qorayso maxay haada aduhra makata salaad kuma dal feegaaraysa meelaha bannaan gaar ugu qor alcardu ba waxa weeye waa soo bandhigoo qaybta labaad ah ya-daa qoraalkeeda la baranaya markaa ya-da sida loo qoraa waxa yaqar oo mar biligoo ku jirtaa saasoo loo qoraa calaykum marra dhexday ku jirtaa saasaa loo qoraa caliyun marra way u dambaysaa way shidan tahayo saasaa loo qoraa jaddi marra waxaa ku jirtaa xagga dambe oo mashadna way reebantay caliyun waa yaa reeban jaddiina waxa weeyaan yaadiioo u dambaysa laakiin reeban way kala duwan sa munabih iyo haadihiiba u kala duwanaan marna gaar bay u qornayd markay haadihii tahay munabih markay gaaban tahana waa haadi oo gaaban oo laakiin ku qoran kelmad kale marka tanna waa maxay caliyun waa iyadiioo reeban iyadiioo shadanyaadu oo u dambaysay jaddi oo iyaduna yaadu ay u dambayso laakiin ay reeban tahay imarkana tanna waa maxay waa calaa waa marka yaadu way reeban tahay maxaase ka horreya fatxaa ka horeeya jumaada oo bishii ah maxaa ka horeeya way reeban tahay calaa waa calaa ta hore ta waa calaa toddobana waa calaa fatxaa ka horaysa markaa labadaa goor ya alif bay u akhrisantaae ya looma akhriyo calaa iyo jumaada ya-dun sawirkaa laakiin akhriskii ya maaha waa aliftii markaa waxay noqonaysaa maqsuurka ahayd atadriib awal waa layliska koobaad mura biqalimika cala alxarf xarafka qalinkaaga ku dul feegaar ya baa la qoray iyadoo sawiran baad ku dul qoraysaa atadriib athaani insakh qor ya qor meelaha bannaan ku qor atadriib athaalid immikan waxaa weeye layliska saddexaad mura biqalamika cala alkelima iminka kelmadda ku qor maxaa qoran caliyun iyo jaddi iyo yaqra'u iyo calaykum ku dul qor oo ku dul feegaar kelmaddan dhammayska tiran atadriib araabic insakh calaa caliyun jaddiya yaqra'u calaykum nagaar iminka u qor oo sidaada u qor ikhtabir nafsaka imika waxaad imtixaan ka qaadaysaa naftaada waa imtixaankii waxa weeyaan waa ikhtibaarkii saddexaad alwaxdataani alkhaamisa wasaadisa labadii qaybood aynu soo marnay ee qaybta shanaad iyo qaybtii lixaad baa inoo dhammaaday labadaasaad imtixaan iskaga qaadaysaa awalan almufradaad erayaa lagu itixaamayaa gaara horta sil bayna alkelimati fii alif wamaa yunaasibuhaa fii ba waxaad isla xidhiidhsaa kooxda alif lagu hoos qoray iyo kooxda ba'da lagu hoos qoray labada isleh ee isku haboon ee isku qor markaasay isugu haboon yihiin waxay isugu habboon yihiin wixii isqaadan kara isku qor tusaalahaan halkaa imika waxa ku qoran samiinun baa ku qoran maxaa ka soo horjeedi karaa naxiif oo maaragtay mid taag daran ah samiin waa mid hilib le ama laf weyn samiin waxaa ka soo horjeedi karaa naxiif waxaa halkaa ku qoran laxmunba halkaa ku qoran maxaa ka soo horjeedi karaa tajaajul oo isaga inta badan lama idhaahda laxm taasaad ku beegi kartaa waxaa halkaa ku qoran shaayun ba halkaa ku qoran maxaa ka soo horjeedi karaa shaayun waxaa ka soo horjeedi karaa oo munaasab ay noqon karaan qahwaba halkaa ku qoran ayaa ka soo jeedi kara ama sharaab baa ka soo horjeedi kara waxaa halkaa ku qoran ya'kulu baa qoran yashrabu baa lala doonanayaa qariibun baa halkaa ku qoran baciidun baa lala doonanaya meesha ayadana ku qoran sharaabun waxaa ka soo horjeeda sharaabun iyo طacaamun baa isleh labadaas acaamun iyo sharaab baa isle waa wuxuu iska soo horjeeday yaakulu yashrabu qariibun baciidun qaliilun kaiirun shaayun qahwatun naxiifun samiin laxmun dajaaju waa saasoo kale saa isula doono da calaamata alad calaamadda qalad waxaad saartaa cala alkalimati alghariiba kelmadda ku cusub meesha duhrun casrun maqribun aadaanun shaayun qahwatun jawcaan maaun samakun sharaabun dajaajun laxmun طacaamun fatuurun hadaa'un cashaaءun maa'idatun jawcaan kaslaan mariid yaakulu yashrabu yacmalu alleyl makata almadiina munabih almasjid الnabowi erayadaa halkaa ku qoran wixii aanad hore u arag waxaad yaad khalad saaraysaa kelmadda qariibka haddaanay kuba jirinna waad iska daynaysaa ood soo wada bartay yacni marka kuwan badankooda waynu soo marnay markaa taa hore toddobaad helaysaa tanna waxaad helaysaa toddoba akmil اljumala bilkalimaati taaliya jumladahan waxaad ku dhammaystirtaa erayadan soo socda aljumcata mutaakhiran eeg erayada halkaasay ku qorayin aljumcata mutaakhiran alfaakiha mariidun aلطacaam ashaay musaafirun kuwa meelaha bannaan buuxa marka waxa hal tashrab halkaa ku qoran maxaad ku buuxinaysaa ashaaya shaaha ma cabtaa baad oranaysaa markaa hal tashrabu shaaya shaaha miyaad cabtaa laa buu ma yidhi ma cabo ufadilu waxaan anugu jecelahay alqahwata bunka maadaa tufadilu maxaad jeceshahay min aطacaam ba halkaad markaa gelinaysaa taasaad soo qaadanaysaa cuntada ah markaas oranaya atamr timirtaan doonaya jecelahay anugu halkan waxa qore maadaa talubiin maxaad doonaysaa ta hore waa maadaa tufadil min alfaakiha way taas min alfaakiha khudradda maxaad jeceshahay attamra baa markaa gelaysa maadaa tatlubiin maxaad doonaysaa min aطacaam baad marka halkaa soo gelinaysaa oo halkaa ku qoran cuntada alarz wasamak baad qoraysaa marka waxaan doonayaa bariis iyo kalluun halkaa waxaa ku qoran hal anta la ana bikhayr hal anta waxaa bannaan marka halka ka dambaysa waxaa dabeed la odhanayaa hal anta mariidun miyaad bugtaa rasuul laa maya ana bikhayr anigu waan wanaagsanahay ayna tusalli baa halkaa ku qoran ayna tusalli fi lmasjid alxaraam in shaa allah ayaa markaa ku qoran halka u horaysa maxaa yaalay ayna tusalli aljumca halkay jumcada ku tukanaysaa oo soo odhanayaa fi lmasjid alxaraam baan ku tukanaya in shaa allah haddii alla idhaah hal tastayqidu ayaa halkaa ku qoran miyaa toostaa halka hore maxaa inoogu qornaa muta'akhiran ma goor dambaad toostaa asoo laa ma tooso bal astayqidu mubakiran gooraan toosa limaadaa lisalaati fi lmasjidina wey ba halkaa ku qoran maxaa markaa loodhanayaa limaadaa anta musaafirun maxaad ugu safraysaa lisalaati fi maxaad u safraysaa waad ugu safraysaa waxaan u safrayaa lisalaati fi lmasjidi nabowi maxaad u socotaynaysaa waxaan u socotaynaya aan ku soo tukado masaajidka nebiga ثaaniyan ataraakiib ataraakiib wax naxwaba halkan inoogu qoran taraakiibtiiyo naxwaha markaa maxaa lo odhanaya saxix alakhطaa halkan khaladaad baa ku jira khaladaadkaa sax maadaa tadlubu min aطacaam yaa faaطima halkaas saasaa kugu qoran faaطimay maxaad doonaysaa cuntada waa qalad waa in la ihahdaa maadaa taطlubiina oo dhadig laga dhigaa faaطimay maxaad doonaysaa hal tashrabiina shaaya ya axmed axmedow shaaha ma cabtaa waa qalad waa in la hal tashrabu la yidhaahdaa aakulu ثalaaثa wajabaatin fi اlyowm waxaan cunaa ثalaaثa wajbatin fi اlyowm saasaa qoran waa qalad halaya ثalaaثa wajabaat hala jamciyo imika mufrad buu qoray ثalaaثa wajbatin buu yihi ثalaaثa wajbatin hal xilli baan wax cunaa maalintii ayaa qoran dhinacna saddex baa ka qoran isma laha marka ثalaaثa wajabaatin saddex xilli cunto ayaan wax cunaa arbaca waxa almasjidu baciidatun can ilbeyt ma sax baa mise waa khalad waa khalad almasjidu baciidun waa mudaker mu'anat maaha can ilbeyti guriga uu ka fog yahay ana musaafirun ilaa mak ila almakati makaan tegaya halkee qalad kaga jiraa ila almakati waa calam asha lama geliyo waa khalad ana musaafirun ilaa makata makaan tegaya anaa daahibun limasjidi masaajidkaan tegayaa ayuu qoray yantadiru yantadir yantadir ana daahibun macak taasi waa qalad ficil amar buu qoray ficil amar buu doonaya mudaaric buu qoray yantadir yantadir ana daahibun macag waan ku raacayaa wuxuu odhanayaa intadir buu odhan lahaa isug ana daahibun macagka waan ku raacayaa taana waxaa lagu helayaa lix derajo weli maynaan dhamaystir imtixaanka wuu inoo socdaa markaa intaasaa inoogu harsan yar waxaan raacin doonaa insha alla habeen dambe waktiga oo goordaba awgii wallahu aclam bisawab billahi towfiiq